بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات وقيبتي labaad ee muxaadaradii aan ugu magac darnay ama silsiladii aan ugu magac darnay afkaar ama fikrado shisheeye oo ku soo duulay islaamka iyo dadkiisa qaybtii hore oo ka koobnayd laba xalqo ama laba darsi waxaynu ku qaadanay istishraaqa iyo mustashriqiinta oo waxaynu soo caddaynay inay yihiin niman gaalo ah oo reer galbeed ah oo inta badan kiniisadaha ka socday oo diinta bartay islaamka iyo masaadirteeda si ay aqoonta ay diinta u yeesheen ugu isticmaalaan duminta diinta islaamka iyo duriddeeda iyo wax ka sheegeeda qaybtii labaad ayaan caawa u fadhinaa oo silsilada qaybteedii labaad waxayna ku saabsan tahay alcalmaaniya fikirka la yidhaahdo alfikr alcalmani ama almadhab alcalmani ama altayaaru alcalmani ayuu ku saabsan yahay sida qorshuhu yahay in sha allahu tacaala qaybta saddexaad iyadana waxaan kaga hadli doonnaa haddii ilaaha inoo qadaro nimanka la yidhaahdo alcaqlaniya alqadiima walxadiida saan horeyba u sheegay calmaaniyadu marka saan rajaynayo laba darsi caawa habeen dambe ayaynu insha allahu tacaala ee kusoo khulaasaynaynaa fikirkaa iyo wuxuu yahay iyo xaggeebuu ka soo bilowday alcalmaaniya xagga luqadda waxaa la yidhaahdaa lafdulcalmaaniya horta sidiisaba macaajimtii luqada ee hore laga heli maayo yani macaajim luqa alcarabiya alqadiima calmaaniye laga heli maayo laakiin waxay ku soo aroortay qawaamiista ama macaajimta casriga ah qaar ka mida ah sida maalan almucjam alcarabi alxadiid wuxuu ku sheegay calmaani waxaa la dhaha buu yidhi maa laysa kanasiyan walaa diiniyan waxaan kaniisadna ku abtirsanin diinna aan ku abtirsan saasuu ku qaxa mucjamulwasiidka oo isagana mucjam mucaasira ah qaamuus wakhti dhow la qoray ah. wuxuu leeyahay alcalmaaniyu nisbatun ila alcalmi bimacna alcaalam wa huwa khilaafu addiiniyi aw ilkahanuutiyi buuyi waxaa la yidhaahdaa buu yidhi dadka diin ku abtirsada wixii aan ahayn bimacnaa wixii aan diin ku abtirsanin baa la yidhaahdaa calmaani la dhaha xagga istilaaxa markaan u nimaadno iyo maxaa calmaaniyada laga wadaa waxaa horta marka koobaad sixid u baahan kelimadu cilmaani meehe waa calmaani in caynka la hoos dhigo waa khalad oo la yidhaahdo cilmaani sax maa laanna cilmaani markaad tidhaahdo waxay noqonaysaa kelimada in cilmi laga soo qaatay sidaana maaha kelimadu waa calmaani oo min alcalmi baa laga soo qaatay saas daraaddeed caynka in la kordhigo ayaa laga maarmaana kelimada calmaaniyadu tarjamadeeda saxdii waxa weeye allaa diiniya aw iddunyawiya la dhaha waa diin la'aan ama ruuxu inuu adduunyo keliya rumaysan yahay oo uusan rumaysnayn wax la yidhaahdo diin iyo aakhara toona calmaanigaasaa la dhaha wuxuu rumaysan yahay keliya wixii uun adduunyadaa ku saabsan waxay la mid tahay ingiriiska marka la yidhahdo kelimada ingiriiska waxaa la yidhahdaa secularism baa la yidhahdaa secularism kelimadaasa ka turjumaysa oo secular laga keenay bimacnaa maadiyada waay ama duny ama adduunyada laga keenay macnaha ama cilmi markay noqoto kelimada cilmigu waa synis waay kelimada cilmigu waa synis synis maaha ee waa secular waay secular waa wixii aan diin ahayn saas daraaddeed calmaaniyada waxaa la yidhahdaa secularism baa la yidhahdaa ee ma aha synis maaha saasay marka u kala tegaysaa kelimadu cilmi kama imaanina waxay ka timid diin la'aan bay ka timid dadkaan diinta lahayn baa calmaaniye la yidhaahda waxaa marka lagu magacaabo bay dhaheen almaaniyada waxay yidhaahdaan waa dacwatun ilaa iqaamati alxayaati cala alcilmi alwadciyi waalcaqli wa muraacaati almaslaxati baciidan can addiin almaaniyada waxaa la yidhahdaa waa dacwo dadka ugu yeedhaysa nolosha in lagu saleeyo cilmiga bini aadamku dejiyey caqliga bini aadamka in lagu saleeyo maslaxada wuxuu isagu maslaxo u arko in nolosha lagu saleeyo taas oo macnaheedu uu yahay in laga fogeeyo wixii diin ku saabsan wax diinoo dhan in laga fogeeyo nolosha laga fogeeyo wax bini aadamku dejistay wixii isaga caqligiisa ka soo fulay iyo wixii maslaxaan isagu u arko in nolosha lagu saleeyo diintana laga fogeeyo taasaa waxaa la yidhaahdaa alcalmaaniya taasaa la yidhahda sidaasi almawsuuca almuyasara baa saa u qeexaysa qeexitaanka kutubta wax ka qortayna saasay isugu dhow yihiin maalan daa'irat almacaarif albiriطaaniya baa iyaduna sidaa ku qeexayso waxay leedahay xarakatun ijtimaaciya tahdifu ilaa sarfi اnnaasi can alihtimaami biاlaakhira ila alihtimaami biاlxayaati اddunya waxdaha waxaa la yidhaahdaa waa dhaqdhaqaaq bulsho oo ijtimaaci ah oo ujeeddadiisu ay tahay dadka in laga leexiyo inay aakharo ay ihtimaam siiyaan aakharo inay mudnaan siiyaan ama aakharo wax laga rumeeyaan ama u shaqaystaan daa in dadka laga leexiyo maxaa loo leexinayaa ila alihtimaami bilxayaati اdunyaa waxdaha noloshan adduunka keliya inay u qastaan oy ka fikiraan oy u shaqaystaan dadka in dhankaa uun loo leexiyo aakhare wixii ku saabsan oo dhanna laga leexiyo xarakada iyo dhaqdhaqaaqa noocaase waxaa ka shaqeeya mabda'a rumaysan ayaa calmaaniye la yidhaahdaa saasay ku qeexaysaa daa'irat almacaarif albiritaaniya macnaheedu waxa weeyaan diinta iyo dowladda ha la kala fogeeyo diinta iyo nolosha caamkee dadkana ha la kala fogeeyo diintu waa inay noqoto wax ruuxa uun qalbigiisa ugu jira oo aan dhaafaynin isagiiyo wuxuu caabudayo hadduu dhagax caabudayo isagiiyo waxa uu caabudayo hadduu kaniisad ku jira isagiiyo wuxuu rumaysan yahay halaisu daayo hadduu alla caabudayo isagiiyo ilaah halaisu daayo waxaa qalbigiisa ku jira haddii qalbigiisa ay ka soo baxdana waa inay markaa uu noqoto uun keliya ashacaa'iru atacabudiya xoogaa uun ee uu mumuujisto oo ku cibaadaysto oo duquus ahoo intaa wayayna dhaafin iyo waxoogaa markay sii yara gudubto guur iyo furitaan iyo inahaas meelaha ayayna ka gudbin laakiin nolosha inteedii kale yayna faraha la gelin diintu oo dhaqaalihii leh arrimihii bulshada leh siyaasaddii leh xukumkii leh calaaqaadkii leh tacliintii waxbarashadii leh howlaha caamka ah yayna diintu faraha gashannin adeer adiga iyo masaajidkaaga adiga kiniisadaada iyo adig iyo sacaad caabudayso adigiyo dhagaxaad caabudayso howlkuu taalla waayo lagugu faragelin maayo laakiin noloshaa soo faragashannin barnaamijku asal ahaan calmaaniyadu qeexitaankeedu sidaa iyadaa waxaa jira marka faham khaldan oo kelimada marka ugu horraysaba laga urinaya ama laga dhadhaminayo oo ah in ay isdiidan yihiin oo dagaal ka dhaxeeyo oo yna aqbali karin alcilmu waaddiin cilmiga iyo diintu inaysan meel wada geli karin oo siraac iyo looltan iyo dagaal ka dhaxeeyo bay marka horeba yay kelimadu ku salaysantah waana faham aan sax ahayn faham aan sax ahaynoo cilmiga iyo diintu diintu hadday saxsan tahay cilmiga iyo diintu waa isku meel ma kala baxaan laakiin ayagu wax siraactamayo islaynayay ka dhigeen su-aal baa laisweydiin isweydiin karaa oo la dhihi karaa kelimada calmaaniyadu hadday macnaheedu ay diin la'aan tahay maxaa loo dhihi waayey beddelkii calmaaniye la yidhi laadiiniye maxaa loo dhihi waayey allaadiiniya ilantanaa si fiican loo wada fahmi lahaa soo maa ha diin la'aan maxaa loo fahmi loo dhihi waayey waxay leeyihiin kelimada waxaa loo doortay liannaha aqalu ihaaratan min kelimati laadiiniya xagga dadka diimaha haysta dareenkooda kicinta dareenkooda ayay kelimada laadiiniyadu iyay culayskay ku keenaysaa oo haddii lagu yidhahdo laadiini baa tahay oo diin haysato iyo haddii lagu yidhahdo calmaani baa tahay labada kelima waxoogaa soo waqcigoodu ma kala gedisan ikhtiyaarka marka kelimada la doortay waxoogaa dareenka marka horeba yayna ku dhicinoo dareenka dadku yayna inaga boodin ee kelimo waxoogaa yaro maldahan oo cilmi inay ka turjumaysa la yaro moodayo dadku u qaadan karo qaabkaasaa kelimada marka horeba loo doorto calmaani loo yidhi en laadiini loo dhihi laakiin xaqiiqatu alcalmaaniya hiya allaadiiniya walilxaad waa diinla'aan diintu waxay dooniba ha noqoto diinla'aanta waxaa la yidhaahdaa calmaaniyada la yidhahda ayib intaasi waa qeexitaankeeda qodobka xiga waxa weeye calmaaniyadu xaggay ka bilaabatay goormeese ay bilaabatay fikirkani goormuu bilowday xaggeese ka bilowday ragga wax ka qoray qaar ka mida ah waxay leeyihiin in diinta iyo nolosha la kala saaro oo diintana meelaha cibaadada lagu lagu koobo noloshaa kale dadkana diinta laga fogeeyo fikirkaasi asalkiisu wuxuuba dib ugu noqonayaa diinta nasaarada oo waxay soo guurinayaan nas ay leeyihiin kutubta ee anaajiisha qaar ka miduu ku yaallaa oo ay u tiirinayaan nebiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxay leeyihiin hadalladiisii waxaa ka mid ahaa acطi maa liqaysara liqaysar wamaa lilaahi lilaah wixii qaysar leeyahayna sii wixii alla leeyahayna alla sii qaysarku waa qayaasiradu waa madaxdoodii waay madaxdii siyaasadda ee dowladaha hogaaminayay ayaa qayaasiro la yidhaahdaa marka alla wuxuu leeyahay oo kiniisadda iyo inaha ka agdhow ana duquustaa iyo waxoogaagana allaa lehe alla sii dowladdii iyo noloshii maamulkeediina qaysar baa iska leh qaysar u dah oo raggaas hoggaanka ahee maamulaya siyaasiyiinta ah baa waxay doonaan u dejisanaya naskaasaa ah waxay ka soo guuriyaan oy leeyihiin nebi ciisaa yidhi calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam laakiin waxaan isleeyahay warkaasi war nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo injiiltii saxda ahayd ka suuroobi kara maaha leanna injiil axkaamta ku taallay oo qur-aanku sheegay baaba badanba axkaam inay axkaam lahayd ooy nolosha jidaynaysay oo ay e, xuduud lahayd ooy ah, nolosha caamka ay ka lahayd e, tasawur ka lahayd oy axkaam ka lahayd qur-aankaa qaybo ka mida sheegay sidaas daraaddeed injiil baa yay ku soo degtoo nebi ciisa lagu soo dejiyey siyaasiyiintiiyo madaxdana ha loo daayo nolosha inteeda kale kiniisaddana wadaadada ha loo daayo iyo ciddii gelaysa warkaasi war saxsan inuu yahay ilama aha maxaa yeele dabeecadii tawreed iyo injiil waa khilaafsantahay ma suuroobi kartoba iska dhaaf diinteenna islaamka maxaa yeelay addoonka xarakaadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo qalbigiisa iyo xubnihiisa iyo noloshiisao dhan ilaahay baa iskaleh leh diinteenna waa saa soo ma qul inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lillaahi eh, wamamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah saas waa salaadayda gowracayga noloshayda geeridayda ilaahay baa iska leh allihii uunkan uunkanoo dhan wada lahaabaa iska leh laa shariika lah weliba lalama wadaago sooma noloshaada yaa iska leh allah tabaaraka wa tacaala allihii jidhkan abuuray baa amarkiisi iyo taladiisana iska leh saas daraadee qur-aanka maxaa ku yimid alaa lahu alkhalqu waalamr amuurka abuurka isagaa iska leh alle amarkana isagaa iska leh amarka maxaa laga wadaa almru alkowni waalamru sharci amarka kowkan lagu maamulo ee wax lagu dilo wax lagu nooleeyo wax lagu abuuro ee kun ah allah iskale isagaa kownkan maamulo u taliya lalama taliyo loolama taliyo amarka sharciga ah oo inuu addoommadiisa wuxuu raalli ka yahay u jideeyo wuxuusan raalli ka ahaynna u diido taana isagaa iskale marka labada qadiyood waa isku xidhan yihiin abuurka khalqigan ciddii abuuratay baa shuruuc u dejisanaysa adeer adiga haddaad rabto inaad shuruuc dejisato dee abuuro waxaad abuuran karto intaad shimbira meeshaa ku samaysato haddaad samayn karto ama aad muxuu ahay aad cayayaan samaysato u tali ma samayn kartaa ma samayn kartid saas daraaddeed ciddii khalqigan samaysatay baa taladiisa leh u daah diinteenna marka ruuxdeedu waa taa laakiin wax la kala saaroo la yidhaahdo muxuu ahaaye war intanna madaxdii siyaasiyiinta ha loo daayay intanna wadaadada iyo masaajidda way ka horjeedaa wax macquula maba aha wax ilaahay uu soo dejinna maaha laa kutub horaan lagu soo dejina walaa kuwa dambe laguma soo dejina marka qolya halkaasay u celinayaan laakiin warkaasi ma saxsan haddaba taariikhday bilaabatay iyo asbaabtay calmaaniyadu ku bilaabatay marka la yidhahdo iyo xaggay ku hana qaatay xaggay ku guursatay xaggay ku dhashay xaggay ku xididaysatay xaggay ku adkaatay waa su-aal isweydiinle ila wixii taariikhiyan baan u dabagelayna nacam sheekh sax wa aayaadkan waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun faulaa'ika hum اlظaalimuun faulaa'ika hum اlfaasiquun yaa lala hadlayaa marka horeba asal ahaan ay ku soo degaysa soo ma ahlulinjiil waay waa waa tawraad iyo injiil waay dadkii ay ku soo degtay aayaadkaasoo xagga hore xataa iyaga laga soo hadlay saas way macana ayib marka meesha ay calmaaniyadu ay ku dhalatay waa reer galbeedka meeshay ku hanaqaaday ku kortayna waa reer galbeedka meeshay ku qaangaadhayna waa reer galbeedka meeshay ku duqowdayna waa reer galbeedka innaga mar dambe inugu soo fiday laakiin say ku dhalatay waay laba qaybood baynu ka hadli doonnaayo markay waddamada reer galbeedka ka bilaabatay calmaaniyadu say ku bilaabatay mar kalena waxaan u imaan doonnaa caalamulislaami inay u soo gudubto maxaa keenay waa qodob inoo dambayn doona waay laakiin waxaan hadda ka hadlaynaa markeedii horeba meeshay ka dhalatay oo waddamada reer galbeedka ahaa inay dhalato maxaa keenay waxaan leedahay marka arrimaha soo socdaa keenay kow waxaan leenahay qodobka koobaad tuqyaanu rijaali اlkaniisa wadaadadii kaniisadda ee diinta matalayay yaa xadgudub sameeyey way qooqeen siyaabo kala gedisan bay u xadgudbeen waa qodob koobaad taa markaan sii faahfaahinno macnuhu waxa weeye yurub qarniyadii dhexe waxay noolayd fatra aad u adag oo waxaa gacanta ku hayay noloshoodoo dhan wadaaddada kaniisadda ayaguna niman waxay ahaayeen asal ahaanba tawreed iyo injiil iyo sida qur-aankuba uga hadlay si yacni dadka waxay ku tarbiyeeyeen khaasatan wadaaddada kaniisadda inay adduunka ka go'aan inay adduunyada iska fududeeyaan oo suhdigaabaa lagu tarbiyey iyaguna waa ku sii dardareenoo inay adduunyada dhan ka dhex baxaanoo duurka galaanoo intay meelay ku cibaadaystaan baadiyaha ka dhistaan sawmacad ay iska go'aanoo guursanin oo muxuu ahay wa ruhbaaniyatan ibtadacuuha iyagaa ah, jeebkooda kala yimid qaab noocaas ah laakiin gadaal dambe wadaadadii way isbedeleen kaniisada oo burjuwaasiyiin bay noqdeen niman waxay noqdeen dadkii iyo ummaddii oo dhan gacanta ku haya una isticmaala ayaga inay suldadaa diineeda gacanta ay ku hayaan inay masaalixdooda iyo danahooda iyo hawadooda ku xaqiijistaan ayagoo markaa isa siinaya taxta qinaaca alqadaasa yaani waxa weeyaan ilaah baan matalaa waay dhulka annaga ilaahay u joogna sidaas daraaddeed dadku waa inay annaga naga dambeeyaan cid kasta oo iyaga afkaartooda ka hor timaadana waxay bilaabeen inay cadaadis iyo breshar iyo ku sameeyaan bal inay ilaahay baa lacnaday yidhaahdaan oo ay ka eryaan kiniisadda iyo diinta haymanadaasi marka wadaadadii kiniisaddu ay ku hayeen yurub iyo mujtamacaadkeeda qurunti dhexe dhinacyaha dhammaanteed bay saamaysay dhanka diineed dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda dhanka cilmiga intaba wadaadada kiniisadda looga dambeeyey wax yar haddaynu marka gudagalno sidee bay dadka dhanka diinta ay awood ugu isticmaaleen sideebay si dhanka dhaqaalaha dhanka siyaasadda iyo dhanka cilmiga aynu wax yar dul istaagno kiniisaddu wakhti hore bay dhanka diinta marka la yidhaahdo wakhti hore bay kiniisaddu waxay ka leexatay caqiidadii saxda ahayd ee towreed iyo injiil ku soo degtay caqiidadii injiil ku timid waxay ahayd inuu nebi ciise yahay in cidda la caabudo ee cibaadada xaq u leh uu alla keligii nebi ciisena uu yahay ya cabdullaahi wa rasuuluh addoon ilaahay iyo rasuulkiisa waaba kelimadii ugu horraysayba hooyadii oo wadata markay dadkii ula timid muxuu ahaa yahuuddii ula timid oy kula soo baxday ooay ku yidhaahdeen muxuu ahay eh, dadkaad ka dhalatayna dad fiican bay ahaan jireen aabbaha iyo zine laguma aqoonna maxay daabacad wadato waa kii hadlay soo maa waa kii yidhi muxuu yidhi qaala innii cabdullah addoonkii ilaahay baan ahay awalu kelima oo nebi ciisa ku hadlay wey calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam addoon ilaahay baan inuu addoon ilaahay ahaa marka saasaa anaajiisha ku taalay xilli dambe ayaa marka caqiidadaa la kharibay oo waxaa loo bedelay caqiidada caanka la yidhaahdo alaqaaniim aalaaa alle inuu saddex ka kooban yahay alab waalibnu waruuxu ruuxu lqudus waa mucaadalada xataa xisaabiyan xisaab ahaan xataa laysu keeni kari waayo aduu bal saddex haddana hal isla ah xisaabta may ku jirta hal hal lagu daray oo haddana hal kale lagu daray oo haddana hal kale lagu daray meeqa waa waa saddex soo ma saddexdiiba haddana waxay ku hal bay isla waana saddex waana hal waa la sixi kari waayo xataa caqliyan bay dadkii gelin kari waayeen ilaa haddaan la fahmi karin caqiido noocaasoo alle waana saddex waana hal ah bay mujtamacii damcayn inay ka dhaadhiciyaan war liqa war ma liqi karno war duuduubku liqa qasab haddaad liq weydaan malcuuniin baa tihin ilaahayna waa idin cadhoonay waa la iska qaatay de war kalaa jira wax kal haye waa la iska liqay shorobada qadhaadh duuduubku liq warka joojiye intaa keliya mayna ku gaabsanine caqiidadaasi saddexda ilaah sheegaysa cid kastoo khilaaftayna dhiiggiisay banneeyeen oo ilaa wakhti dambe waxaa soo gaadhay dad ahlu tawxiid ah oo rumaysnaa inuu nebi ciise addoon ilaah yahay ilaa hadda dawaa'if la cadaadiyaa jiro noocaa rumaysan oo uusan wiil ilaahayna ahayn qayb ilaahay ka midana ahayn ilaahna ahayn xataa kutubta anaajiisha qaar ka mida ah weli waxay qeexayaan inuu ciise addoon ilaahay yahay ciddii waxaa rumaysnayd iyo kutubtii ku taallay oo dhanna way gubeen ciddii waxaa qabtayna way laayeen dhiiggiisay banneeyeen kiniisaddii markay sidaa ku kacday waxaa la leeyahay taariikhda marka dib loo raaco caqiidadii injiili la timid oo hal ilaah hal la caabudo ciisena waa addoon ilaahay waxaa bedeloo taxriifiyey baa la yidhahdaa nin la dhihi jiray yaani boolis ama shaawuul la yidhaahdo oo yahuudi ahaa ninkaasaa ahaabale ninkii ugu horreeyey oo ihaareeyey ciise inuu yahay wiilkii ilaah ama inuu allay waxaa la yidhahdaa waa ninka fasaadiyey diinta nasaarada ama diintii nebi ciise la yimid ninka fasaadiyey shaawuul buu ahaa booliskaasbolis baa la yahuudi waa asalkiisa marka caqiidada noocaasen la liqi karin bay kaniisadii dadkii ku qasabtay kow ta labaad waxay dadkii ku qasabtay cibaadaad iyadu ay dejisay oo mubtadac ah oo ay yidhaahdeen cibaado kasta waxay leedahay macne qarsoon oon la fahmi karin asraar muqadasay leedahay durbaan garaaca sidan sameeyo duquuska sacabiya foodfoodhiya laakiin foodfoodhidan iyo sacabkan aad garaacaysaan iyo muusigan la tumayo asraar buu leey macaani qarsoon buu leey warwadaaddow bal macaanidan qarsoon noo sheega ma sheegi karaan waa waxun dadka lagu haysta wa war noo fasira ma la fasiri karo ya waxay wadaadadina dhihi jireen marka la yidhahdo wal waxaa sheegsheegaysaan bal macnihiisa noo sheega ha eh, waa baxar awliyaad soo ma dhihi jir waa baxar buxuura waa baxar awliyaad lama geli karo adeersaa ku liq duduubkaa ku liq duquustan marka ay samaynayaanna wax noocaasay dadkii cibaado uga dhigeen waa la qaadan la'ya qodob labaad weeye agga xagga axkaamta tashriiciga ah axkaamta nolosha dadka ku saabsanna kaniisaddii waxay ku qasabtay awaamir iyo go'aammo ka soo baxay ee kanasi ah oo baabbuhu uu soo saaray baaba alkaniisa oo odayga kaniisadda u wey awaamir uu soo saaray baa dadkii looga dhigay shareeca looga dhigay annaga maxaa shareeca noo ah ya ma wax wadaa dejiyey baa shareeca noo ah maya qur'aan ilaahay ka yimid iyo sunnadii nebigeenna sal lla alay slam soo maa ayaga waxay axkaamta uga dhigayaan dadka baabawaadkii odayaashii kiniisadda u kala dambeeyey mid walba wuxuu soo saaray qaraar amar buu soo saaray ama go'aan aan buu soo saaray go-aankiiba axkaam laga dhigay marka ma weydiin kartid marka wuxuu doonuu xalaalayn wuxuu doonuu xaaraamayn war kitaabka ka keen ma dhihi kartid war ma nebi ciise ka taga ma dhihi kartid aamus adeer qaado ha weydiine waa midda qur-aanka kariimku tilmaamayo wadaadada kiniisaduhu inay mujtamaca waxay doonaanna u xalaaleeyeen waxay doonaanna iyagu ka xarimeen oo jeebkooda wixii ilaahay lahaa gashadeen allah qur-aanka ku sheegay soo alla lama dhihin ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah culimmadoodii iyo wadaaddadoodii suufiyada bay waxay ka dhigteen rabbiyaal alle ka sokow ay caabudaan cadiy ibnu xaatim waa kii nebiga weydiiyo wuxuu yidhi rasuulilah maanaa caabudi jirin markaasuu nebigu sal lla lay soo waxay idiin xalaaleeyaan maydaan ku raaci jirin haa waxay idinka xarimaanna soo maydaan ku raaci jirin haa dee cibaadadu waa taa marba hadday iyagu jeebka idinku hayaan xalaalayntii xaaraamayntii idinkuna ku raacdeen waad caabudeen buu nebig sal lla lay marka waa mabda'a qur-aanku ka warramayo tawra injiil waxay sheegtay ha lagu dhaqmo ayaa laisku ogaa arrintii waxay noqotayba wax wadaadka kiniisadda jeebka ugu jiro isagu wuxuu doonaba ka samayma kana xalaala kana xaaraama taana waxay noqotay arrin dhib badan ninkii su'aal ka keena ama diidana ama daliil weydiiyana waa malcuun masiirkiisuna waxa weeyaan waa kaafir muhariqa ah. muhariqa waa mukhaalif lilkaniisa wa waxyaalaha noocaasoo kalea ah, maalan waxaa ka mid a ah, mubtadacay la yimaadeen haddaan tusaalayaal maalan soo qaadan waxaan wadnaa weli kiniisaddu xadgudubkii diineed ay dadka ku samaysay ee keentay kacdoonka calmaaniyada maxaa xadgudub diinaydeed la timid kiniisaddu oo sabab u noqday in diintii la naco laga cararo lala dagaalamo kow caqiide kharibanoon la qaadan karin bay ku qasbeen laba xalaalayn iyo xaraamayn wadaadadii kaniisadda qaatay saddex cibaadaad aan laba yacni la qaadan karaynin bay u dejiyeen waxaa ka mid a ah maalan waxyaalaha waaniyaadkii hore ay ka keeneen layaam kale waxa loo yaqaano attacmiid tacmiidka waxaa la yidhaahdaa in ruuxa wejiga biyo lagaga saydho ama jidhkiisa qayb ka mida biyaha la dhexgeliyo ama isagoo dhanba biyo lama khuuriyo tacmiid baa la yidhahda arrintaa iyada ah adugu intaad iska tagto biyo iskama makhuuran karti ruux kaloo caadiya intuu ku kaalmeeyana biyo kuma muquurin karo waa inaad wadaadka kaniisadda u tago isagu biyuu ku dhexgeliyo waay haddii la waayo wadaadka kaniisaddana markaa waxay u yaqaanaan tacmiidu daruuray dhahay markaa daruuraa wacatee kaad hesho uun biyaha ku dhexgeliyo wa daruuratu tabiixu maxduuraat sooma wadaadkii la waa wadaadkii haddii la waayo maxaa loo samaynaa markaa ruux kale un laakiin intii wadaadka kaniisadda la heli karo waa inuu isaga biyaha ku dhex geliyo isagay u xanibanta waxaa ka mid a ah maalan waay dhihi waxay u yaqaanaan alcashaa alrabbaani cashada rabbi loo tiiriyey war maxay ahayd tanna cashada rabbi loo tiiriyey maxay tahay waxay yidhaahdaan nebi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxay rumaysan yihiin dilkiisii markii intaan la dilin wuxuu la casheeyey ardadiisii cashadii ugu dambaysay oo ardadiisa uu la casheeyo bay ahayd bay leeyihin marka waxay ka koobnayd bay dhaheen kibis ama rooti iyo khamro yay ka kooban tahay cashada rabbaaniga ah kimistu marka waxay matalaysaa jirkii nebi ciise khamraduna waxay matalaysaa oo ay astaan uga dhigayaan dhiiggii nebi ciise waxay l marka markaad cashadaa rabbaanigaa ka qayb gasho ee wadaad ku hayo oo aad kibistaa iyo khamradaa isla qaadato markaasi waxaa xaqiiqo noqonaya jirkii nebi ciise iyo dhiiggiisii baa marka dhexdaada ku xaqiiqoobahaya marka waxaad gaadhay darajo khatar ah maadaama ciise ku dhex galay oo dhiiggiisii iyo hilibkiisiiba aad yeelatay soo meel khatara maada gaadhay dee kaale cashada ka qayb qaybgal wey marka alcashaa'u rabbaani bay dhahaan Ah, waa wax noocaas iyadana khuraafa waxaa ka mida maalan waxay u yaqaanaan taqdiisu saliib macatabkan oo yaani wax weeyaan isagana la weyneeyo qaarkood waxay macatabku waa ka horreeya nebi ciise ee siday iyagu qabaan waa la dilay bay qabaan laakiin qur-aanku waa diiday soo ma qur-aanku waa diiday in nebi ciise la dilay lama dilin laakiin khuraafadii rumaysayin baa waxaa ka mid a nebi ciise in la dilay marka macatabkani qaarkood waxay leeyihiin nebi ciise ka horba intaan la dilinba ayaa kelimada macatabku ku soo aroortay anaajiisha oo waxaa ku yimid bay leeyihiin kelimaad tilmaamaya macatabka macatabkuna nebi ciise say qabaan iyagu ay leeyihiin dilkiisii buu cabbirayaa macatabkaasi marka macnaha ay u qaadanayaan waxa weeyaan iyo saliibka u qaadanayaan alistihaana bilxayaat walisticdaad lilmowti fii abshaci suuratin yacni waa nolosha inaad nolosha aada fududaysato oo aad geerida isu diyaariso suuro iyo qaab loo dhinto qaabka ugu liita inaad u dhimato oo adigoo lagu salbiyey oo lagu daldalay inaad dhimato inaad diyaar u tahay buu matalayaa macatabku matalaya ayib fikraddaa macatabku waxay sii xoogaysatay markii nebi ciise dilkiisa ay ictiqaadiyeen oo waxay leeyihiin ee muxuu ahaayey dilkiisii qaabkii loo dilay bay ka turjumaysaabay qabaan laakiin qur-aanka kariimkii waa inoo sheegay nebi ciise inaan la dilin waxyaalaha uu ku eedeeyeyna waxaa ka mid ah wa qowlihim inna qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allah waxyaalaha lacnaddu ugu dhacday waxaa ka mid a ah, odhaahda ay leeyihiin masiix baan dilay ciisihii ina maryamaha annagaa dilay waa yahuudda rasuul ilaahi ah alla wuxuu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuh mana aynan dilin mana ayna salbinin mayna daldalin walaakin shubbiha lahum mid kalea loogu ekaysiiyey waxa ay dileen waa mid kale nebi ciise ma ahayn nebi ciise xaggee la geeyey bal rafacahu allaahu ilayh markay dilkiisa isku dayeen ilaahay baa kor u qaaday waaba la bixiyey waa la samato bixiyey iyagu waxay moodayaan inay ciise dileenna ma ahayn nebi ciise waina aladiina ikhtalafuu fiihi lafii shakin minhu maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca aldanni wamaa qataluuhu yaqiina bal rafacahu allahu ilayhi wa kaana allahu casiizan xakiima kuwa isku khilaafsan nebi ciise dilkiisa iyo arrinkiisa shaki unbay ku dhex jiraan mana hayaan cilmi iyo yaqiin ma hayaan laakiin shaki ayay hayaan malo unbay iska daba raaceen oo iska joogaan mooye yaqiin iyo hubaal ma hayaan alla wuxuu yidhi xaqiiqadiiyo yaqiintuna waxay tahay inaysan dilin nebi ciise allaase kor u sii qaaday wa kaana allahu casiizan xakiima marka macatabkanna kaniisadda ree yurub iyo dadkii kiniisadda la socday ka dhaadhicisay waa barnaamij isagana ka turjumahaya caqiide khariban ka turjumaya waxaa ka mid a ah caqaa'idda ay dadka ku qasabtay kiniisaddu ee kacdoonka keenay waxaa loo yaqaano caqiidatu alkhatii'a almawruuha caqiidatu alkhaiia almawruua waxaa la waxay ka wadaan waxay ka wadaan waxay leeyihiin nebi aadam soo aabbaheen ma ahayn waa kii geeddaa ha cunin la yidhi jannada intii kale loo fasaxo loo ogolaaday laakiin hal geed la yidhi iska ilaali waa kii shaydaanku khalday oo geedkii cunay soo ma waa kii khaladkaa sababtiisa jannada looga soo saaray intaasoo qur-aanku uma sheegin marka waxay leeyihiin khaladkii aadam galay oo uu carruurtiisa ka galay alla ma saamixin dembigaa waa laynoo haystay carruurtiisii ka oo dhan dembigaasi waa taagnaa nebi ciisaa la keenay wiil ilaahay buu ahaa waxaana loo keenay in dembigaas laynaga sahmayo saas daraaddeed ruux ilaah baa ku jirtay ruuxdii iyo jidhkii basharkaa kala baxay waxa dhiiggiisa loo daadiyeena waxay ahayd dhiiggiisaas in laynagaga cafiyo dembigii aabbaheen galay oo weligii ina saarnaa dembigii aadam galay ayaa waxaa laynagaga saamaxay waa say leeyihiin dhiiggii nebi ciisaa laynagaga saamaxay intii kalena waa ina saarnaa halkaasaa marka waxay faafinayaan khuraafo dhahaysa ma rabtaa in lagu saamaxoon dembigii lagu qabsan lahaa iyo kuwo kale kaale ciise raac marka waxaa la yidhahdaa taana caqiidat alkhatii'a almawruuha ayadana qur-aanku waa waa diidayo nebi ciise markuu khaladka waxaan ujeedaa nebi aadam markuu khaladka galay qur-aanku muxuu inoo sheegay ya inuu towbad keenay ilaahayna towbaddii ka aqbalay soo saas maaha fatalaqaa aadama min rabbihi kalimaatin fataaba calayh ah, ilaahay baa ka towbad aqbalay markiiba dembigiisii waa la saamaxay maxay tahay marka dembiga lala sugahayo ilaa nebi ciise intuu ka imaanahayo dhiig u daadinahay maxay tahay dhiigga nebi ciise dembiga ku xidhan muxuy waa talabaade soo qur-aanka mabduu qariray ma aha walaa taziru waasiratun wisra ukhra yacani dembi cidi gashay cid kale xambaari mayso aabbahaa dembigu galay iyo hooyadaa dembigay gashay maadaa lagu qabsanaa cadaaladba ma ahaba cadaaladdu waxa weeyaan in ruux walba wixiisa loo qabsado annaga nebi aadam wuxuu galay maxaa dusha naga saaray marka maxaa kalifay in la yidhaahdo ciise dhiiggiisaa lagu saamaxaya waa khuraafo ay iyagu keeneen wadaaddadaa keenay wax salle maaha waxaasay marka khuraafaadkaasay dadka ku haysteen intaasoo dhan marka waa khaladaadka diineed ama tuqyaankii xadgudubka diineed ee kiniisaddu ay ku haysay reer galbeedka khaasatan ee quruuntii dhexe waxaa ka mid a maalan waxa loo yaqaano sukuku lghufraan waxaa la yidhaahdaa waa waraaq dembi markaad gasho midku dooni ha noqdo noocuu dooni dembigaas ha noqdo waa inaad u timaaddo wadaadka kiniisadda waa inuu isagu kuu saxiixo in lagu dembi dhaafay ya wax dil soo sinayso wax qarib ya wax dhac tuugayso waxaad doontaad soo samaysa hadhow wadaadka kiniisadda u imo waxaad tidhahda sheekh de khaladaadkaasaa jiree bal ha lai dembi dhaaf waxoogaa keen baa lagu dhihi marka ya qaalin bixiye qiil ma waayo soo ma xoogaa keen xoogaagii buu dhiibahayaa wadaadkii waraaq buu u saxiixayaa saki buu u samaynayaa uu leeyahay dembigaagiioo dhan waa la dhaafay bal hadda kadib uun isilaali ninkii waa tegayaa haddana wixiisuu soo qasanahayaa xoogaa markuu soo noolaada haddana waa ku soo noqonaya wadaadkii wuli bal haddana ha lai dhaafo xoogaagaa dhig baa laleeyahy waa laguu dhaafaa haddana laleeyahy waxaa waxaa la dhihi jiray sukukul qufraan bale wadaaddadaa samaysa war ma wadaad baa dembi dhaafa ya ma wadaad baa dembi kuu dhaafi kara waxaasay kaniisadu dadkii ku qabsatay markaase haddana waxay tidhi car yaa khilaafi kara car car yaa war kale la imaan kara war baashu khatarsana xaggaa waa duqyaankii xadgudubkii kaniisadu ay ka gashay xagga diinta dhanka dhaqaalaha marka la yidhaahdo ayadana xadgudub fara badan bay ka gashay xoolihii waddanka iyo dalka iyo dadkuba kaniisaddaa qabsatay maxaa amlaak iqطaaciya ah maxaa dhulal ah maxay awqaaf haysataa maxay muxuu ahaayey dadka ay ka qaadaa waxa loo yaqaano canshuur dadka kaniisadda raacsan ruux kasta waa inuu canshuur bixiyo ya ruuxii aan canshuurtaa bixinin kaniisadda ma soo gela ya hadhow haddaad dhibatana kaniisadda ku aasi waa inaad bixiso member tahay waa inaad xubin tahay canshuurtaana bixisa waa sanad walba haddana waxaa jira canshuur gooniyaa jirta hadaayaadkii iyo hibadii iyo wixii dadku keenayeene kaniisaddu ay u keenayeen ka sii daran kaniisaddii wadaaddadeedii milyaneer bay noqdeen wax alla wixii xoolo ummaddu ee dalku lahaa ayagaa urursaday talabaad beh waxaa taa ka sii daran ayadoo kaniisaddu milyaneer ah oo waddanka iyo xoolahaba leh bay haddana dadkii raacsanaa waxay rabtaa inay bilaash ugu shaqeeyaan kaniisada bilaash ku dhis qabriga bilaash ku qod mxuu ahaay wax kasta bilaash ku qabo war xoolaan maad mishaar naga siisaan maya mishaar laguma siinayo waa inaad kaniisada u sakhirnaato xoolahan yaa iskale wadaadada kaniisada iyaga cunay oo de bini aadamku bini aadamku adigu inaad xoole ka buuxdo allaana isoo diray oon meesha u joogaa wakiilka ahay tidhaahdo wax alla wixii khayraad waddankeeya alley oo dhan xagga gadaal iska mariso ayagana aad ka dhigato oon wax kuu wada adeega ma saasay kugu raacsanaanaya weligo kuu joogaya soo dad kacdoon samayn maayaan dad kugu joogi maayaan wadaadadii kiniisaddu halkaasay gaadheen yacani dadkii cuqdad baa marka gashay oo ciil baa galay oo dadkii waa gaajaysan yihi oo waa rafaadsan yihi oo faraj iyo waxay u baahan yihin makhraj wax waxaan ka saaray sugayaan waxaan waa waa culays bay ku noqotay ya sidii la sheegi jiray soomaalidu waagii hore wadaaddada wayna u loogi jireen haddana way dacaayadayn jireen maamaahaa iyo haddaad aragto wadaaddada ku baxay inta badan uun hunguri iyo raashiinu bay ku saabsanya war wadaadada ama raashinka ka daaya ama dacaayadda ka daaya waxay ku leeyihin wadaadkii markii loo sameeyey raashinkii loo sameeyey baa wax kasta oo eh, raashinkii la kariya xaggiisaa la mariyey wadaadka u geeya kuruska u geeye muxuu baruurta u geeye hilibka u geeye bariiska wixii o dhan xaggiisaa la mari nin baa meeshan fadhiya oo xanaaq ciil buu la dhimana waana gaajaysay mana hadli karo hadhowaa mas ordahayaa meesha soo maray intuu qabtay buu yidhi tanna dhanka sheekha dee kanna dhanka sheekha dadkan marka waa gaajaysay waa rafaadsanyi adiga haddaa ilaah baa ay soo dirayda ku hayso dadkiina aad cunaha hayso ma ilaahay baa ay soo diray kaa siisanaya ya maskana xagga sheekhaa dhici doonta marka maskana dhanka sheekha kaniisadii dhibkaasay dadkii ku qabatay waxaa ka mid ah xadgudubka kaniisaddu ay samaysay ee kacdoonkan keenay waxa loo yaqaano adtuqyaanu siyaasi dhanka siyaasi awoodda siyaasadeed ayay kaniisaddu gacanta ku haysay ragga waddamada gacanta madaxda ka ah yurub nin siyaasad iyo madax qabtaay waa in wadaadka kaniisaddu uu taajka u saaro markuu rabana waa inuu taajka uu kala baxo bimacnaa markuu doonana wuu casili markuu doonana wuu saari kuraastuna saaseh nin la dhihi jiray miaal ahaan maalan nin la dhihi jiray jerejori ama gregori la yidhaahdo baaba ah baabaha kaniisadu ah imbirator la dhihi jiray henry la dhihi jiray oo almaani ah jarmalka ayaa markuu kursiga qabsaday buu wadaadkii kaniisaddu dabca inuu amarkiisaba diidaba wanaadkii kaniisadda marka dadkii raacsanaa imberaatoorka iyo madaxdii hoose buu ku kiciyey iyagii baa waxaa lagu yidhi kaniisadu waa idin lacnadi ilaahay lacnadiisana waa idin ku dhici iyo baabbaha lacnadiisuba haddaad ninkaa tuuri weydaan madaxdii hooseo dhan baa isu timid imbaraatoorkii baa loo yimid oo waxaa la yidhi adeer loo mid dooro in lagu tuuro iyo inaad baabbaha u tagto cafi soo weydiisato baabbuhu marka arle ilaahay buu jiraa dhul kaloo fog buu jiraa ninkii imbaraatoorkaa markuu arkay kursigiisii inuu khatar ku jiro ayuu markaa wuxuu ku qasbanaaday inuu jid dheer maro oo dhul bureemley maro oo baraf jiidho oo wadaadkii kiniisadda ugu taga meeshiisii markuu tegey waxay dhacday baa la leeyahay taariikhdu markay ahayd kun iyo toddobaatan iyo toddoba taariikhda milaadigii markay ahayd taqriiban waa muddo hadda laga joogo muxuu ahay kun san iyo ziyaado laga joogo ayb markuu u tegay wadaadkii kaniisadda oo uu ka rabo inuu cafiyo kursigii ku soo celiyo ayuu wadaadkii kaniisaddu wuu ismoogaysiiyey ninkanina waa rafaadsan yahay buuraley buu soo maray baraf buu soo jiiray baraf baa dhacaya iriddiisuu joogaa waa ismoogaysiiyey lamaba hadlinba ila waa lagu qabjabinayaa soo maa raganimadaada lagu ciyaaraya waxoogaagaad ismooday baa la doonayaa in lagaa jafjafo ya waxaa la rabaa nin dambe inuusan baabkaa furin waa u aamusay shib buu u yidhi ninkii barafkii ha ku dhaco ha gaajaysnaado dhar quman ma qabo waa kabala'yahay madaxu waa qaamaye waa qaawan yahay ul yaroo bakoorada buu wataayoo waa rafaadsan yahay siduu meeshii u fadhiyey markuu malaha dhowr bari fadhiyey yaa markii dambe waxaa la yidhi waa lagu cafiye kac kursigaaga ku noq miaal maxay u tahay marka awoodda siyaasadeed kiniisadday gacanteeda ku jirta wadaadka kiniisaddu ninuuna kursiga saarin ma fuuli karin soo ma jeed ninkii iswaalwaalana wuu ka tuuraya halkaa maxaa inooga soo baxay marka waxaa inooga soo baxay kiniisaddii oo iyo wadaaddadeedii oo reer yurub addoonsatay maskaxdoodii iyo cilmigoodii iyo dhaqaalahoodii iyo siyaasaddoodii addoonsatay halkaa markay joogto sababta labaad waata marka sababi waxay ahayd calmaaniyada maxaa dhaliyey baynu ka hadlayna sooma reer galbeedka dhexdiisa dhaliyey kow waa xadgudubkii wadaaddadii kaniisaddu ay sameeyeen oo dhinac walba lahay qodobka labaadee dhaliye waxa weeyaan iyadana xilliga qurunta dhexe darsigeennii mustashriqiinta waxaynu ku soo sheegnay qurunta dhexe in reer yurubku ay u furmeen caalamulislaami soo maynaan soo sheegin oo ardadoodii timid oy jaamcadihii dhigteen oo culimmadii muslimiinta wax ka dhegaysteen culumtii falagga culumtii caafimaadka culumtii handasada injineerinka culumta noocyadeedii kala gedisanaabay caalamu islaami ka qaateen way noqdeen culumtii bay turjumeen oo luqadahoodii ku turjumeen halkaa waxaa ka bilaabatay waxa loo yaqaano althawra alcilmiya alurubiya kacdoonkii aqoonta ee reer yurub halkaasuu ka bilowday dadkii wax soo bartay baa waxay soo barteen inay dhaqangeliyaan hormariyaan bay bilaabeen marka halkaasaa ah waxaa ka bilaabatay waxa loo yaqaano althawra alcilmiya aqoontii culumtii falaga caafimaadka handasada culumtan hadda reer galbeedku ay ku taamayaan wakhtigaasaa buduurteeda muslimiintaa laga keenay usuusheeda marka la yidhaahdo muslimiintaa laga keenay ayib waxaa bilaabatay marka raggii culimmada ahaa aqoon-yahanka ahaa ee keenay kaniisaddu waxay sheegaysay wax ka gedisa culuum ayna kiniisaddu aqooninoo caafimaadka ku saabsan bay keeneen culuum ayna kiniisaddu hayninoo injineerinka ku saabsan bay keeneen culuum ayna wadaaddadu kaniisaddu aqooninoo culuumta falagga ku saabsan bay keeneen wadaaddadii aqoon-yahankii keenay warkaa bay kaniisaddii la dagaalantay marka qodobka labaadi marka waxa weeyaan wuquufu lkaniisati ضida اlcilmi wa haymanatahaa aw haymanatuhaa cala اlfikri a markii cilmigaasi soo kordhay kiniisaddii way hor istaagtay marka ruux wax sheegi kara ama cilmi soo kordhin kara ama waxbaa ii baxay dhihi kara ma jiro waxay furtay waxa loo yaqaano maxaakimu taftiish maxaakimu taftiish waxa weeye maxkamado khaasa oo loogu talagalay nin kasta oo sheega wax ka gedisan aqoontii kaniisadda aqoonta wadaadada kaniisadda wax ka gedisan nin kastaoo sheega waa in maxkamadaha la geliyo waa in la jir dilo waa in la laayo waa in la baabi'iyo waa in la breshar gareeyo warkaasay kaniisaddii samaysa war maxaa diidantii war nin kasta oo fikrad noocaasa la yimidna waay waxay ku tuhmeen waxa la yidhahdo alhartaqa hartaqada waxaa la yidhahdaan tacaaliimtii kaniisadaad khilaaftay halkaasaa marka isku dhici ugu horreeyey ka yimid yaa isku dhacaya ya wadaadadii kiniisadda oo waxoogaagoodii ay yaqaaneen diidan wax ka gedisan in la keeno iyo aqoon-yahankii reer yurub oo caalamulislaami intay wax ka soo barteen wixii kiniisadda wax ka gedisan doonaya inay keenaan halkaasaa dagaalka bilowday waxay sheegaan raggii xilligaasi ee keenay afkaarta keenay waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray cobernicos baa la dhihi jiray cobernicos wuxuu alifay kitaab la yidhaahdo hawaabit alajwa alsamaawiya waana ninkii keenay waxa la yidhaahdo ama cilmiga loo yaqaano cilmulfalaga xarakaat alajraam alsamaawiya yacni makhluuqaadkan waaweyn inaga koreeya xidigaha iyo qoraxda iyo dayaxa iyo dhulkaba inay socdaan oyna taagnayn waa ninka keenay aragtida dhahaysa qoraxda ayaa markaska lagu wareegayaa markaska ajraamtan samaawiga iyo kuwan kaleba ay ku wareegayaani waa qoraxda kullina way wada socdaan buu keenay caalim falakiya buu ahaa oo riyaad iyo faylasuuf ah ee culumta qaanuunka iyo caafimaadka iyo idaaradana wuu ahaa diblomaasina waa ahaa dhalashadiisuna asal ahaan wuxuu ahaan jiray bolandiyaan buu ahaa asalkiisu bolandiyaan buu ahaa markuu keenay aqoontaa iyadoo culumta falaga uu keenay asalkeeduna muslimiinta ka soo jeedaa ayaa marka kiniisaddii waxay bilowday in ay tidhaahdo kitaabkaas lama akhrisan karo kitaabka noocaa sheegaya waa gaalnimo wadaadkiisiina waa laga xarimay dadkiina waa laga xarimay waxaa ka mid ah raggii xilligaa iyaguna wax ikhtiraacay nin la dhihi jiray isagana jaraadano baa la dhihi jiray waa ninkii isagana ugu horreeye keena waxa la yidhaahdo tlaskoobka tlaskoobka isagana ninkii ugu horreeye ikhtiraacay buu ahaa waa xilliyada isagana markuu warkaa keenay wadaadadii kaniisaddu intay qabteen oy cadaabeen oy ciquubeen ay aad u jir dileen isagoo weliba toddobaatan jir ah buu markii dambe dhintay alshaani maxaad eh, waxaan naqaanay wax ka gedsan u keenaysaa waxaa ka mida maalan raggaasi sabinoza ah, nin la dhihi jiray oo wuxuu leeyahy wax la yidhahda madrasatu naqdi taariikhi taariikhdii kaniisadii wixii la maray buu wax ka sheeg sheegay waxaa ka mida john lock nin la dhihi jiray oo yidhi waxyiga xagga alle ka yimidee kaniisaddu sheeganayso waa in caqliga lagu miisaamo wixii caqligu ay diiddo ma jiro wixii caqligu saxana waa sax raggaasoo dhan markay waxyaalaha kan iyo kuwo kale kaniisadii dagaal bay gashay marka nimankii wax la dilo fikradoodii iyo dagaalkoodii ma dhammaanin kuwo cusub baa ku soo biiray aqoontii baa sii socotay kii la dilo mid baa ka dambeeya siraac iyo looltan iyo dagaal adag baa wuxuu dhex maray kaniisadda wadaaddadeedii iyo raggii aqoonta xambaarsanaa oo lala dagaalamay oo laleeyahay waxaad wadaan waa gaalnimo iyo kiniisadda warkeedii buu khilaafsan yahay arrintaasi waxay socotaba akhiiran waxay ku dambaysay in kaniisaddii laga adkaaday iyo wadaaddadeedii kiniisaddii wadaaddadeedii waa laga adkaaday see looga adkaaday kacdoon shacbiya lagu kiciyey mujtamacii xanaaqsanaa ee gaajaysnaa ee rafaadsanaa ee maska u tuurahayay dhanka wadaadada kaniisadda yaa jaanis helay khalaas kacdoon baa marka dhacay wadaadadii kaniisadda marka waa laga adkaaday waxaa markaa kacay waxa loo yaqaano althawra alfaransiya kacdoonkii faransiiska ama loo yaqaano kacdoonkii warshadaha yaani ilbaxnimada reer galbeedku markaasay bilowday inay ka xorowdo kiniisadda ka xorowdo siraaca kiniisaddiida marka dhaqdhaqaaqa cilmiga dhex maray ayaa waxaa ka dhalatay xukuumaddii ugu horraysay oo reer galbeedka ka istaagta oo calmaaniye ah waana alxukuuma alfaransiya waxay istaagtay kun toddoba boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii waa qarnigii siddeed iyo tobnaad aakhirkiisii ayay dhalatay xukuumaddii ugu horraysay oon kaniisadii lug ku lahayn oo calmaaniye ah oo aad diin shaqo ku lahayn xukuumaddii faransiiska ah awal xukuuma laa diiniya taxkumu bismi shacbi wixii shacabkaasu rabo un baanu wax ku xukumaynaa shacabkaasu dadku doorto unbaa ummadda u talinaysa diin soo ma ah wadaadka diineedow adeerow meeshaada joog wixii kuu yimaada qaaraankaa ka qaadqaado ah, wixii kuu yimaada qaaraan ka qaado laakiin hawshaa soo faragelin ila waa la legday soo maa waa la legday waa laga adkaaday halkaasaa marka ayay ka timid waxaa loo yaqaano intisaar altayaari alcalmaani cala alkaniisa wa rijaaliha saasaa looga adkaaday wadaadadii kaniisadda halkaasayna ka bilaabatay colaadda la dhex dhigay diinta iyo cilmiga ma la fahmi marka yaa colaaddaa abuuray ya wadaadadii kaniisadda ayib su-aal baa isweydiinla marka halkaa waxaad isweydiin kartaa waana dib baynu kaga hadli doonnaaye intaa kaniisaddu samaysay diinta islaamka si loogu kaco iyada lafteeda dadka ma ku haysaa ya diid wadaadada wadaadada haa wadaadada diinta islaamka xambaarsan intii kaniisaddu ku haysay ree yurub ee laga xoreeyey wadaadada diinta islaamku xambaarsan ma ku hayaan dadka diinta islaamkuse ma ku haysaa caqiide khariban oon la fahmi karinoo saddex ilaaha miyay diinta islaamku inoo keentay ma bay uruursatay oo masaajidda meel u dhigtay ma awood waxaa jirta diintu intay haysato wadaadka diineed ninkuu doonana uu kursiga saarahayo ninkuu doonana uu ka dejinayo ma dhul iyo xoolo idinka qaadanta waa masaajiddii masaajidii wada baahan oo gaajaysanay ya maxaa keenay marka caqliyadda dhahaysa bal inay mucaadaladu khaldantaan idiin sheegaya nimankan calmaaniyiinta islaamka sheegtana inay wareersan yihiin baan idiin sheegay dabeecaddii halkaa ka jirta wixii ka dhashay bay intay soo qaadeen baa waxay rabaan meeshii meel aan ahayn inay u isticmaalaan diinta islaamku cilmiga iyo aqoonta miyay soo dhowaysay mise way la dagaalantay ya way soo dhowaysay aqoonta culuumta maadiga adduunyada diinta islaamku way furtay way amartay bal waxay ka dhigtay min furuudi alkifaayaat waajibaadkay ku dartay ninkii caalim ah oo aqoon soo kordhiya manaafacaadlana diintu abaalgud inay siiso mooye weligeed ma cadaadin taarikhdaa dheer muslimiintu leeyihiin ayib dabeecadda marka keentay diin iyo waxaa hardamaya cilmigii wadaadadii cilmiga diintii wadaadadii kaniisadda iyo iyo aqoon-yahankiibaa ishaya waa dabeecad reer galbeed iyo kaniisad ka timide muslimiintu taariikhdoodii ma lahayn warkaasi waa warka la doonayo inaynu dabeecadiisa fahanno oo nin kale reer galbeed aynu dabagallo oo maxaan ku dabagallaa diinteenna aan naqdinno sidii kaniisadda loo naqtiyey oo diinteen iyo tii kaniisaddu ma isku midba wadaadkii kaniisadda iyo wadaadka diinta islaamku ma isku midba isku mid maaha waxay isaga qiyaas qaadanayaan calimaaniyiintu waa nimo wareersan xaltaa falsafadooda asalkay ku salaysantahabaa wuxuu yahay asal saxsanayn qiyaaska meeshay u kala qaadanayaan qiyaas macal faariq sax wey reer galbeedku shalay say uga faa'iidaysteen diinta islaamka iyo culimmadii muslimiintu aqoontay gaadheen ee adduunyada ku saabsaneed bay maantana mar labaad inay ka faa'idaystaan rabaan mar labaad bay u baahan yihiin aniga waxaan ka qaybgalay hadda ka hor bilmithaal magaalada eh, eh, manama ee eh, u ah caasimadda u ah baxrayn baan hadda kahor waxaan kaga qayb galay muctamar weyn oo ay qabsadeen ama loo qabtay bunuugta islaamiga bunuugta islaamiga muctamarka loo qabtay ama multaqaha loo qabtay ayoofi niman la yidhahdaa qabtay maase weynoo ku taalla baxrayn ku taalla waxaa lagu martiqaaday waa xilligii reer yurub dhaqaalahoodu dumayey waay caalamkana dhibaatada badan ay ka jirtay rag badan oo mutacalimiin ah oo reer galbeed ah mutakhasisiin ah oo bunuugta madaxdoodii saraakiisheediiya baa lagu martiqaaday waxay dhegaysanayaan marka islaamku aragtidiisa dhaqaale bunuugta islaamigiisay u salaysan yihiin maxay kaga gedisan yihiin bangiyada ribada ee taqliidiga ah? reer galbeed ka soo jeeda iyo reer barigaba macluumaad bay marka qaadanayaan waxaa la yaab lahaa markay multaqihii si fiican u dhagaysteen wixii ka dhacayay xiwaarkiisii iyo doodiisii nin raggii wax jeedinaya ka mid ah wuxuu yidhi shalay haddaad tihiin reer galbeedka culuumtannadii baad xaddeen oo shaabaddeedii aad ka tirtirteen laakiin maanta inaad culuumtannada aada xaddaan ma suuroobaysee bunuugta islaamigaa iyo qaabkay u shaqayso islaamkay salka ku haysaa ayadoo calaamadeedii wadata islaamnimada iyo shaabadeedii qaatoo ka faa'iidaysa laakiin sumadda inaad ka tirtirtaan oo daran annagaa keennay ood ku darsataan yaani kuwiinna ku darsataan shalay haddaan jiifnay maanta waan soo jeednaa baa lagu yidhi soo ma jeed marka xagga maaha xataa caqiidada iyo cibaadada iyo ruuxdoodan ooman keliya meehe shuruucda islaamkay u baahan yihin haddadan la joogo yay u baahan yihin ayib aadaanka aan hormarin fadl